بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قصد كذا وعي وجهي سد آث وخار سلدحان دد وثرت جد من عملا sarad wdarad wdara jama shamba xisaan can nafaaxad washada shaxa ey bakhila wshadtin daaru nasa shayu xaara nahaaru wاlmudaaricu min facalta in jucila bismi illaahi raxmaan raxiim waxaynu arday ka bilaabi doonaa ama culima waxaynu ka bilaabi doonaa cashirkeenna mudaacafka almudaacaf baynu ka bilaabaynaa alaazim welibana shaadka uu leeyahay mudaacafka laazimka ah waxaynu ku soo baranay inuu labiyo toddobaatan kelmadood ka kooban yahay labiyo toddobaatan kelmadood labiyo toddobaatanka kelmadood labiyo toddobaatanka kelmadood ee mudaacafka laasimku uu ka kooban yahay ama uu leeyahay almudaacafu laasim labiyo toddobaatankaasi laba ayay inoogu qaybsameen labada ay inoogu qaybsameenna waxay kale yihiin wax mudaacaf laazima oo shaad maxdiya ah shaad maxdiya shaadka maxdiga ah lix iyo afartan kelmadood baynu ka dhignay lix iyo afartan kelmadood ayaynu ka dhignay iyo inuu yahay shaadulwajhayn ah isagana lix iyo labaatan kelmadood baynu ka dhignay haddaba lix iyo afartanka maxdiga ah ama shaadka maxdiga ah labaynu u qaybinay siddeed iyo labaatan kitaabku qoray iyo siddeed iyo toban kitaabku uu ka aamusay siddeed iyo labaatankii uu qoray baynu soo dhiganay bal haddaba sideed iyo labaatanka uu sheekhu qoray bal waa inaad macnihiisa layga sheeg sheegi karo mara macnaheegu waa maxay mara soo jalla macnaheegu waa maxay wuu rartay kale ayaa jirtee macnaheegu maxay ahaaday weyna taa jallada weynida caza wajalla mashaad baa mashaad baa caza wajallata ku jirtaa maaha shaad jallada rarashadoo qura unbaa a shaad habad macnaheegu waa maxay darad macnaheegu waa maxay fallaadhay bixisay aja macnaheegu waa maxay saddex macno oo aja uu leeyahay bal ii sheega saddex macno oo kelimatu aja ay leedahay bal ii sheega aja saddex macno oo ay leedahay haye aja haye goraygii ama haldhaagii ayaa buuxay guuxay dabku markuu guuxo haye biyuhu markay qadhaadhaadaan jazaaka allahu khayra aja waa saas weeye waxaad eegtaa kara macnaheegu waa maxay kara wuu soo rogaal celiyey hama zamma zamma saxa malla malla wuu degdegay alla alla buu yidhi wey ama wuu taahay ama wuu ifay shaka abba shadda eh, khasha khasha halla qasha janna dasha halla usaalay dalla dalla bilaash buu noqday haye khaba u ciyaar ama u boodbooday ama ubixii bay bixisay casad ama way dib jirtay ama way daaqday waa si fiican qasad ya waa la macno-uun haddaba baan halkaa ku soo marnaye sideed iyo tobanka kelmadooduu ka tegey anyeedhiye qora sideed kelmadood oo sheekuu ka tego mudaacafkaa hore shaadka maxdiga ah waa sideed iyo toban buu ka tegey baynu nidhi waxa u horeeya mata wuu tawasulay mata wuu ku tawasulay mata waa miim iyo tashadan mata miim iyo tashidan mata wuu ku tawasulay wuu ugu dhowaaday wuu xadhigsaday saa doonto dheh mata wuu xadhigsaday ama wuu ugu dhowaaday mata wuu ku tawasulay maxaynu ku mudaaricayni mata haddaba yafculu baa lagu keenayaa maxaan ku mudaaricaynaa yamutu yamutu asalkeegii bal eega hadda oo yafculu ka dhiga yamtutu buu ahaa yamtutu buu yamutu baad odhanaysaa yamutu mata waa maxay macnaheegu wuu tawasulay saja almaau saja soja biyihiibaa dareeray baa la yidhaha soja biyihiibaa dareeray waa sa iyo jiim shidan sa sadii saddex dhibic lahayd iyo jiim shidan soja soja almaau biyihiibaa dareeray soja almaau biyihiibaa dareeray yasuju way dareerayaan baad ku mudaaricayn yasuju way dareerayaan ka saddexaad waa saja oo halkii sada siin laga dhigo siin iyo jim shidan saja saja wuu shubmay saja wuu shubmay waa saja wuu shubmay waa siin iyo jim shidan saja wuu shubmay saja wuu shubmay saja wuu shubmay yasuju baad ku keenaysaa wuu shubmayaa waa kii saddexaad afraad waa axa wuu qufacay axa waa uxux buu yidhi ama wuu hargabay badhe axa wuu hargabay ama wuu qufacay axa wuu hargabay ama wuu qufacay yauxu baynu ku keenaynaa waa kii afraad sakad waa siin iyo kha shidan sakad aljaraad baa laga dhiga inta badan ayxibaa dabada dhulka ku taagay sakad waa sakat iljaraadatu ayxibaa dabada dhulka ku taagay ayxu markuu dhalayo dabaduu dhulka geliyaayo wuxuu ku beedeeya dhulka ciidduu ku dhex beedeeya waa sakad ayxibaa dabada dhulka ku muday sakhat tasukhu baad ku keenaysaa markaa tasukhu ayxibaa dabada dhulka geliyey si ay halkaa ugu dhasho waa kii shanaad sakat adda waa hamso iyo daal shadan adda adda albaciiru awrkii ayaa guuxay ama reemay adda albaciiru awrkii ayaa reemay ama guuxay adda waa hamso iyo daal shadan adda albaciiru awrkii ayaa reemay ama guuxay waxaa lagu keenayaa yauddu wuu reemayaa ama wuu guuxayaa yauddu xadda wuu cadhooday xadda wuu cadhooday hadda xadda wuu xaday baa laidhaha zaanigii buu xaday oo kale taa ma aha xadda wuu afeeyeyna way noqotaa sidii walyuxido axadukum shafratahu taana ma aha xadad gabadhiibaa isbasaasisay markuu ninkeegii dhintayna way noqotaa xadadaas isbasaasinna way noqotaa xadda mar wuu kala xaday baa la mar zaanigiibuu xaday baa la yidhahdaa mar wuu basaasay baa la mar wuu afeeyey ba waxaaso dhan uma jeedno inagu xadda wuu cadhooday baynu ujeednaa xadda wuu cadhooday xadda wuu cadhooday yaxudu baynu ku keenaynaa cara aliimu cara waxa ciyey aaliimu haldhaagii cara wuu ciyey wey cara waa cayn iyo rashadan cara aliimu haldhaagii ayaa ciyey yacuru baa lagu keenaya yacuru yacuru cara wuu ciyey haldhaagii yacuru wuu ciyayaa xasa waa xa iyo saad shidan xasa xa iyo saad shidan wey xasa kelmadda af soomaaligeegii waa la garan waayey xasa xasa wax alla wax af soomaaligeyga lagu macneeyo oo erey af soomaaliya u dhigma waa la garan waayey waan sheegayaa macnaheegu wuxuu yahay laakiin adaan ku odhanayaa bal af soomaali u hel kelmaddaa waa la waayey sideed iyo sagaashankiibaanu helay erey u dhodhow xasa in badan baanu runtii baadhnay laakiin sideed iyo sagaashankii waxaanu helay eri aanu isnidhaahno wuu u dhodhow yahay xasa macnaheegii xasa waxa weeyi dameerku markuu dhagaha nabo dabadana isku dhajiyo afkana taago xagga dambena neefuu ka tuuro orodna uu isdhigo bal intaa macnee af soomaali intaasa maxaynu nidhahnaa eegada af soomaali intaasa maxaynu e qole waxay idhaahdeen xasa uu dameere biqleeyey aynu nidhaahno dameera bilaynaynu nidhaahna bay qole yidhahdeen dameerku markuu bileeyo ayuu xagga dambana neefta ka tuura xagga horena ka ciyaa dhegahana naba cararaabay yidhahdeen qol war dameera bilayntu orodkoo quray noqon kartaaye xasadaa wuu umuureeyey aynu nidhaahna wuu umuureeyey umuur buu isku keenay xasa wuu umuureeyey ereygaasa noogu dhadhawaaday xasa wuu umuureeyey waa dameerkaa loo isticmaala xasa wuu umuureeyey umuur buu isku keenay waa maxay kolkaa xasa macnaheegiisoo maydaan fahmin waa markuu dabeerku hee waa markuu dhegaha nabo uu dabada isku dhajiyo uu neef tuuro xagga dambu ka neefsanaya uu ciyo uu haddana ordo intaa markuu isku daro ayaa la odhanaya xasa alximaar dameerkii uu umuureeyey xasa waa xa iyo saad shidan yaxusu baynu ku keenaynaa markaa yaxusu waa laam iyo d shidan ladati naaqatu waa markay dabada ku dhejiso labada bawdiyo dhexdooda hashu markay dabada saa iskugu soo dhejiso ayaa la yidhaahdaa ladati naaqatu talutu ladati naaqatu hashii dabadiibay isku dhejisay weeye lada taludu baad ku keeni kafa waa kaaf iyo fashadan kaaf iyo fashadan kafa wuu indhabeelay kafa wuu indhabeelay waxaynu ku keenaynaa kafa wuu indhabeelay yakufu baynu ku keenaynaa kafa yakufu yakufu wuu indhabeelayaa hasha markay ciridkeegu uu qodmo ama ilkeegu ay qodmaanna waa loo isticmaalaa kafada hadda indhabeel baynu uga jeednaa laakiin baa waaba af soomaali baa baa waa ba iyo qaafshadan baa wuu baqbaqleeyey baa wuu baqbaqleeyey halkaasunbuu ka hadhadlay weeye hadal hadal badan markuu hadalka badiyo ayay carabtu yidhahdeen baa baa wuu baqbaqleeyey un weeyaan markaa so inaguma saa ma nidhaahno maxaad la baqbaqlayn soo ma nidhaahno baa wuu baqbaqleeyey weeye maxaynu ku keennaa baa markaan mudaaricaynayno yabuqu baynu ku keeni yabuqu wuu baqbaqlaynayaa aa ninku qofku markuu sii dhimanayo indhahaas uma taagmaan shaqa aragiisiibaa taagmay shaqa aragiisii ayaa taagmay shaqa maxaynu ku keenaynaa waa markuu dhimanaye ay indhuhu ka hor taagmayaan yashuqu caka waa cayn iyo kaafshadan caka maalinkiibaa aada u kululaaday waa markuu kulaylka badani jiro ee bilaa laydha ah kulaylka mararka qaar waa laydh baa la socota markay laydhaasina istaagto ayaa cagka loo isticmaala cagka alyawmu maalinkiibaa aad u kululaaday cagka alyawmu cagka alyawmu maalinkii wuu kululaaday yacuku wuu kululaanayaabad odhan fakka waa fa iyo kaaf shadan fakka faka wuu gaboobey faka wuu gaboobey faka wuu gaboobey yafuku baynu ku keenaynaa yafuku amat hooyay noqotay amat waa umuntii amat ilmar'atu gabadhii baa hooyo noqotay amat almar'atu gabadhii hooyay noqotay maxaynu ku keenaynaa amat ilmar'a taumu baynu ku keeni taumu hooyey noqonaysaa taumu waa umuumadii hooyanimadii weeyi amat ilmar'atu taumu amma wuu kululaaday amma wuu kululaaday amma waa ayn iyo miim shadan amma wuu kululaaday maalinkii ayaa aada u kululaaday amma yagumu baynu ku xanna waa xa iyo nuun shideen hadda xano kale waan soo dhiganay ma la socotiin xana dala maynaan soo dhiganin xanadii aan soo dhiganay maxay ahayd ee xana dala ku jirtay xana wuu taahay oo mudaacaf laazim oo qiyaas tani xana wuu jeedsaday weeyi xanadii horena wuu taahay bay ahayd xanadeennanina wuu jeedsaday weeyi waa xa iyo nuun shadan xana w wuu jeedsaday yaxunu baynu ku keeni ficil ma haysiin culimoy bal hadda tiriya ficilada aad iga haysiin sideed iyo toban ficil oo shaadka maxdiga ah, ah ayaad iga haysiin saddex bayd ayuu ku ururiyey saddex bayd buu maxamed ibnu cumar sheekhii la odhan jiray saddex bayd ayuu ku soo ururiyey markuu ka hadlayay ereyadan hadda aan tilmaamayno ee mustanayaasha ah saddexdii uu ku soo ururiyey bal hadda ila eega wa mac hamaaniyata cashra wa mac hamaaniyata cashra ka mura bihi wa mac hamaaniyata cashra ka mura bihi wa mac hamaaniyata cashra ka mura bihi ومع ثمانية عشر كمر به ومع ثمانية عشر كمر به ومع ثمانية عشر كمر به وشطرقي هرين تاسي يمت سج يمت سج وسج يمت سج وثأ يجيم وسج و sin yajib wasaj axa aysacalaa axa aysacalaa axa aysacalaa shadriga dambe yamutu saja wasaja axa aysacalaa yamutu saja wasaja axa aysacalaa yamutu saja wasaja axa aysacalaa sacala waa hargebkii sucaalkii wey aysacalaa yamutu saja wasaja axa ay sacala halkaas beydkii koobaad baa inagaga dhammaaday beydkii koobaad bartaasuu ku dhammaaday beydka labaad sakhat sakhat waadda waxadda sakhat waadda waxadda cara sakhat waadda waxadda cara xasa wala laamka yaro jiida markaa sidii xaraf lagu darayo kale shadrigiiba halka wala wala wow iyo laam uun qor laamkana yaro jiida shadrigaa kala jaraye wala wow iyo laam sakhad waadda waxadda cara xasa wala wow iyo laam qor wala la dad shadriga dambe dad wala dad bay ahayd ladda bay ahayd hashiiba dabada isku dhejisay dad dad dadu shidan tahay xagga dambe shadriga dambe dad naaqatun dad waa da iyo ta dbaaladii agga hore la meriye dat naaqatun dat naaqatun dat dat da iyo ta da shadan iyo ta dat naaqatun dat naaqatun kafa shaqa darfuhu kafa shaqa darfuhu kafa shaqa darfuhu kafa shaqa darfuhu kafa shaqa darfuhu facalaa facalaa facalaa kafa shaqa darfuhu facalaa kafa shaqa darfuhu facalaa halkaana beytkii labaad baa ku dhammaaday datnaaqatun kafa shaqa darfuhu facalaa beytka saddexaad bilowgiisa wabaqa uu baqbaq badyeydii wey wabaqa faka wabaqa faka wacaka alyowmu wa baqa faka wacaka alyowmu wa baqa faka wacaka alyowmu amma amma wa amma wa amma waa waa shadriga hore waa buu ku jooga wow iyo hamse qura amad bay ahaydoo matdiiba xagga dambe maraysaa wabaqa faka wacaka alyowmu ama wa waa halkaasuu shadrigu ku jooga waa wow iyo hamso amad hooyey noqotaydibaa mati agga dambe la marinaya shadriga dambe mat umuna mat miim shidan iyo ta mat umunaana waa kelmad kale mat umuna mat umuna xana anhu xana canhu mucridan kamula mat umuna xana canhu mucridan kamula mat umuna xana canhu mucridan kamula mat ummuna xanna canhu mucridan kamula mat ummuna xanna canhu mucridan kamula saddexdaa bayd waxay ka hadlayaan sideed iyo tobankii hadda aan macneeyey sideed iyo tobanka ereyso inooma qorna waynu soo macnaynay bal haddaba saddexdan baydna ila eega abyaadiisa ومع ثمانية عشر كمر به يمت ثاج وسج أحئيس على صخد وآند وحد عرحا صولا طبناقة كف شق ضرفه فعلا وبقفا كوعك اليوم غام وآمت أمنا حن عنه معرضا كملا ومع ثمانية عشر كمر به ereygaa macaihi saaid buu halkan iskaga yahay wa maca macadaas iska dhaaf waxaa tidhaha wa ثamaaniyata cashara sideed iyo toban ayaa ka mure bihi soo maro kale ah wa amaaniyata cashara iyo toban ficil ayaa ka mura bihi soo maroo kale ah wa amaaniyata cashara iyo toban ficil ayaa ka mura bihi soo maroo kale ah wahiya sideed iyo tobankaasi yamutu wey yamutu waa khabaro wahiya baa ka maqan wahiya sideed iyo tobankaasi yamutu wuu tawasulayaa weyi yamutu wuu tawasulaya waa mata wuu tawasulay seja wuu dareeray weyi seja biyihii baynu lahayn waseja wuu shubmay baynu nihi waseja wuu shubmay weeyi axa wuu durayey baynu nihi ama wuu qufacay ay sacala wuu hargebay sakad ayaxii baa dabada dhulka ku taagtay baynu nihi sakad ayaxii ayaa dabada dhulka ku taagtay waadda awrkii ayaa guuxay baynu nihi waadda awrkii ayaa guuxay soo ma haysiin sakad dabada dhulka ku taagtay waadda awrkii ayaa guuxay waxadda wuu cadhooday cara haldhaagii ayaa reemay xasa dameerkiibaa umuureeyey waladad naaqatun hashiibaa dabada isku dhejisay ladad naaqatun hashiibaa dabada isku dhejisay kafa wuu indhabeelay shaqa darfuhu araggiisiibaa kor u kacay facalaa kor buu u kacay facalaada beydkaa lagu buuxiyo shaqaday macnaynaysaa wa baqa wuu baqbaqleeyey halkanuu ka baqbaqleeyey wa baqa yabuqu unbaad ku keenaysaa markaad baqa tidhaahdo wa baqa wuu baqbaqleeyey faka wuu gaboobey wacakal yowmu maalinkiibaa kululaaday isagoo welibana dabayli ayna jirin caka aad buu u kululaaday ama wuu kululaaday waa isku macno laakiin cakadu waa bilaa dabayl waamad hooyay noqotay umunaa hooyadeen hooyadeen baa hooye noqotay canna canhu wuu ka jeedsaday mucridan isagoo jeedsanaya kamula wuu dhammaystirmay sideed iyo tobankaa ficil ayaa halkaa sheekheennu uu ka tegey oo aynu arkaynaa inay munaasib tahay in lagu soo laynoogu daro sideed iyo tobankaa ficil culima waxaad ogtiin haddaba sideed iyo toban ficil baynu halkaa ku qaadanay ama aan ku arkaynaa oo sheekhu uu ka tegey shaadkii maxdiga ahaabaa inaga dhammaaday tir ahaan waa imisa lix iyo afartan imisuu matniga laamiyuhu sheegay sideed iyo labaatan imisaynu ku darnay sideed iyo toban shaadka dulwajaynka ee qiyaasna ku iman shaadna ku iman imisay noqonayaan laba iyo toddobaatankii marka lix iyo ka reebay lix iyo labaatan ba ayaa ayaa dulwajayna oo laba wejile lix iyo labaatan lix iyo labaatanka ah culimo ee labada wejile sideed iyo tobanna matnigeennana sheegay sideedna matnigeenna ka tegey lix iyo labaatanka dulwajayinka ah maxaynu u qaybinay maxaynu sideed iyo labaatanka dulwajayinka ah sideed iyo tobanna kitaabkeennu wuu sheegay sideedna wuu ka tegey bal sideed iyo tobanka uu sheegay ila eg sada ficilka sadaa sada wuu jeedsaday wey wuu ka jeedsaday xaqii sada waa ficilka sadaa sow ma haysiin qasadkadaa waci wejhay sada halkay ku qoran tahay kaygu waci caynkuu reebay wac buu yidhi wac wac maaha waci bay ahayd caynku kasruu sitaa ma idiin kasriyey balan macnayno waci weele eg qasadkadaada maalinteennii hore aynu dhiganay shadriga kelmaddaa hore cashirkeennii hore ku jirtay qasadu waci weele wejhay sada sada wuu jeedsaday labadeeda weji sada laba weji bay leedahay weji waa wej qiyaas ah wejina waa wejshaada sada wuu jeedsaday qiyaaskeegu waa maxay waa mudaacaf laazimihi maxaa qiyaas u ah in maxay sidee lagu keeno sada in sidee lagu keena qiyaasa yasidu waa qiyaas yasidu saadka la kasriyo ilan yasidu yasdidu bay ahayd asalku yafcilu baa qiyaas u ah yasuduna waa shaad saadka la godo yasudu ilan asalku yasdudu buu ahaaye waale wejhay sada sada wuu jeedsaday labadeeda weji sada macnaheegu wuu jeedsaday weeyi laba weji bay leedahay inaan ku keeno iyo yasudu inaan ku keeno labadaa weji bay leedahay asa wuu badnaaday labadiisa weji isna weelee asa wuu badnaaday labadiisa weji waa markuu shaygu badan yahay dhirtoo kale markay badnaato oo welibana ay laamuhu afka isla galaan laamuhu ay sidaa afka iskula galaan ama timahoo kale markay banaanaa bataan oo kale loo isticmaali asa wuu batay labadiisa weji isna weelee asa wuu batay maxaynu aa odhanaynaa hadaba markaan mudaaricaynayno aa wuu batay maxaynu ku mudaaricaynaa aa mar yaiu baynu ku keeni oo qiyaaskii ah yaiu ayaynu ku keeni oo qiyaas ah marna maxaynu ku keenaynaa yaiu halkaynu ku odhan lahayn yau baynu ku keeni yau ama yaiu dheh ama yausu dheh yaiu iyo yausu yaiu yausu asa wuu badnaaday yaisu iyo yausu wa khare saldu dhagaxiibaa soo dhacay khara wuu soo dhacay khara saldu markaynu naa dhagax baa soo dhacay khara waxaynu mar ku keenaynaa yakhiru soo dhacaya marna waxaynu ku keenaynaa yakuru ama yakhiru dheh ama yakuru dheh labada wejiba way jiraan khara saldu dhagax baa soo dhacay yakhiru iyo yakuru xadad gabadhiibaa isbasaasisay ninku markuu ka dhintay xadad way isbasaasisay hadda cashirkeennii hore waxaan ku soo marnay xadda wuu cadhooday eeg xadad way isbasaasisay way jirtaa xadda wuu cadhoodayna way jirtaa xadda zaanigiibuu xadayna way jirtaa xadda labadii wadan buu xad u kala sameeyeyna way jirtaa xadda wuu afeeyeyna way jirtaa sida walyuxida axadukum shafratahu xadda waxaynu nidhi hadda tani xadad way isbasaasisay labadeeda weji weele xadad way isbasaasisay laba weji ayay leedahay wej qiyaasa iyo wej shaad ah labadaa ayay leedahay xadad way isbasaasisay maxaynu ku keennaa haddaba ereyga xadad ah marta xiddu baynu ku keeni taxiddu way isbasaasinaysaa marna taxuddu baynu ku keeni taxuddu way isbasaasinaysaa wasarat ishiibaa aada u ilmaysay sarat ilcaynu ishii aad bay u ilmaysay labadeeda weji iyadana weelee sarad markaynu leenahay ilbaa aada u ilmaysay sarad waxaynu ku keenaynaa mar tasuru baad odhan tasuru tasuru marna waxaad odhanaysaa tasiru ama tasuru dheh ama tasiru dheh tasuru iyo tasiru waharat way isbasaasisay way ilmaysay baan doonaya waharad way ilmaysay ama way ilmo badisay tauru waa shaad tairuna waa qiyaas jadda waxa dadaalay labadiisa weji weelee man camila ninkii shaqeeyey ninka shaqeeyey allaydhahe wuu dadaalay jadda wuu dadaalay wey laba weji bay leedahay kelimaddaa jadda ihi jadda labada weji ee kelimatu jadda ay leedahay jada waxa dadaalay man camila ninkii shaqeeyey laba weji baa ku imanaya jadada mar yajudu baynu ku keeni marna yejidu hadda yejidu una daalku shadnayn waa ficil kale yejidu looma bakaasi waa wajada oo waa wajabo oo kaleo yajib wajada yejidu waa bilaa shad markay tahay yejidu haddaad daalka shadana waa teenanoo waa dadaalka yejidu wuu dadaalaya ama yejudu wuu dadaalaya culima haddaba af carabiga macaani badan bay leedahay jada waxaa la yidhaha mararka qaar jadda sharaf buu yeeshay baa la yidhaahdaa sida aayadda qur'aanka ah waanahu tacaala jaddu rabbina ay cadamatu rabbina kolkan waa ismi iyadoo ficilana saasuu noqonaya jadda sharaf buu yeeshay mararka qaar waxaa la yidhaha ereyga jaddaa ah marka laga hadlayo jadda awow buu noqday waa jadkii awowga ahaa ayuu ka yimid jadda awow buu noqday mararka qaar ereyga jaddaa ah waxaa loo isticmaalaa jadda maradiibaa jadiid noqoto cusboonaatay jadda mararka qaar ereyga jadaa luqada waxaa loo isticmaalaa jada midhihiibuu goostay waa mafcuul bay ubaahanta waa mutacadi hadday noqoto jada midhihii wuu soo gooyey jada intaasoo jada uma baahnin waxaynu u baahannahay oo qura jada u dadaalay jadadeenani waa maxay wuu dadaalay wey eeg jada awow noqday iyo jada sharaf buu yeeshay iyo jada wuu cusboonaaday iyo jada midhihiibuu goostay afartaa midna uma baahnin waxaynu u baahannahay jada wuu dadaalay sidaasuu man camilo ugu qayday ereygan man camila laba ujeedu sheekhu u keenay man camila waa min tatimat ilbeyt oo gabayguu marku buuxiyey ilan gabaygaa jabnaanaya hadii intaa laga tage waa min tatimat ilbeyt oo gabayguu ku buuxiyey marna jedada macnaheegiibuu tilmaamay oo inay dadaal tahay buu tilmaamay oo kuwii kalu meesha inaga saaraya jadooyinkii kale ayuu inaga saaraya jada waxaa dadaalay man camila ninka shaqeeyey ayaa dadaalay jada waxaa dadaalay man amila ninkii shaqeeyey ayaa dadaalay jada waa yajudu iyo yajidu ayaynu ku keenaynaa bal hadda inta aan ku noqdo waci weelee ardayow wejhay sada sada wuu jeedsaday labadeeda weji weelee asa badnaaday labadiisa weji weelee wakharre saldu dhagaxiibaa soo dhacay labadiisa weji weele xadad gabadhiibaa isbasaasisay labadeeda wej weelee wasarad ishiibaa ilmo badisay labadeeda wej weele jadda waxa dadaalay man camila ninkii shaqaynayey labadiisa weji isna weele haddaba beydkaa haddii icraabtiisa aan yar eego waa waa ficlu amar faacilku waa anta wejhey waa mafcuulu bihi waana mudaaf sada maanta qasdulafdi baa ku jiro ficilnimadii bay ka baxdo waa mudaafun ilayhi inta ka dambaysaana way ku cadfan yihiin bitaqdiiri xarfi اlcadf xarfulcadafkii baa la soo qadarayaa bes tarat wadarat wadarad jama shaba xisaanu cana faxad washada shaxa ay bakilaa ficilka toddobaad waxa wey ficilka tarat la yidhah tarat waxaa la yidhaha tara alcadmu yatiru wa yaturu shay laftu markay jabto ama ay go'do ayaa tara la yidhahdaa tara ereygaasaa loo isticmaala tara tara rajuluna waa la yidhaha ninku markuu xoogaysto uu aada u naaxo iyadana tara rajulu baa la yidhahdaa ninkiibaa naaxay haddaba waxaynu u jeednaa taradeennani waa tara ta ku qaydayo ta'dani maanta waa qayd wuxuuna tilmaamayaa inay tahay maalan taradu markay gacantu go'do oo kale ama ay laftu jabto oo kale welibana gu'id baa loo isticmaalaa tarat tarat ilyadu gacantii ayaa go'day wuxuu inaga ilaalinayaa taro kaloo waxa jirtaah wuu caddeeyey la oo mucaddaah tara wuu caddeeyey iyo tara way go'day iyo tara wuu naaxay saddexdaba waa loo isticmaalaa ama tara way gacantiibaa go'day dhe ama tara ninkiibaa naaxay dhe ama tara wuu caddeeyey shaygaa buu caddeeyey dhe waxaynu diidanahay tarada caddaynta ah taa cadayntu waa mucade baabkii mucadahabayna ayay ku iman qiyaaskiisii tarad gacantiibaa go'day labadeeda weji weele waa taturu iyo tatiru taturu iyo tatiru baynu ku keeni wa darat labadeeda weji weele darat laba weji bay leedahay ficilka dara laba weji buu isna yeelan labada weji ee dara uu leeyahay waxa weeyi inaynu mudaaric ahaan aynu ku keenno yaduru oon yafculu ku keenno iyo inaynu ku keenno yadiru oo yafcilu aynu ku keenno wadarat way booday baa la ama way duushay oo kale ayaa loo isticmaalaa darat way duushay taduru ku keen ama tadiru ku keen wadarad way darartay labadeeda weji darad way darartay labadeeda waji weele darad cirka oo kale waa ka markaa ilaahay dee ka hadlayey eh, midraar lagu tilmaamo midraar yursil الsamaaa عalaykum midraaran ereyga midraarihi waa daradeenan wadarad way darartay labadeeda weji weele taduru iyo tadiru jamma wuu badnaaday labadiisa weji waale biyihiibaa badnaaday jamun kafiir baad meelaha ku arkaysin lua acarabiya markaad akhriaysin jamun kafiir jama wuu badnaaday ama yajumu ku keen ama yajimu ku keen jama yajumu aad buu u badnaaday shaba xisaanun faraskii ayaa ciyaaray labadiisa weji ku keen isna shaba waxaa ciyaaray xisaanun faraskiibaa ciyaaray sheekhu xisaan buu ku qayday wuxuu inaga ilaalinayaa shaba wuu dhalinyaroobeydi caadiga ah shaba alghulaamu taasuu inaga ilaalinaya iyo shaba naaru dabkiibaa ololey oo kale taana wuu inaga ilaalinaya haddaba shaba ilaa dhowr macnay ku timaadaayo shaba wuu ciyaaray way ku timaadaa shaba shaab buu noqday dhalinyarana way ku timaadaa shaba dadk dabkiibaa shidmay oo ololayna way ku timaadaa hadda iminka xisaan buu ku qaydayo waa faraskiibaa ciyaaray tashaadkiihi shaba waxaa ciyaaray xisaanun faraskiibaa ciyaaray labadiisa weji weele yashubu iyo yashibu canna wuu aahiray ama wuu muuqday canna wuu muuqday labadiisa weji weele canna wuu aahiray ama wuu muuqday yacununa waynu ku keeni yacinuna waynu ku keeni yacunu wa yacinu faxad fuuf bay tidhi abeesadiibaa fuuf tidhi habeenkii marka meelahaa la socdo abeese haddaad u dhawaato waxaa lagu dareemaa fuufteedaa lagu dareema faxad fuuf bay tidhi abeesadii weeyi tafuxuna waad ku keeni tafixuna waad ku keeni tafuxu iyo tafixu faxad labadeeda weji waale washada wuu shaadoobay washada wuu shaadoobay labadiisa weji waale shada shada wuu shaadoobay maxaynu odhan mar yashudu baynu ku keeni marna yashidu baynu ku keeni shaxa wuu bakaylay labadiisa weji waale shaxa wuu bakaylay ey bakila waa bakaylay shaxa ama yashuxu baynu ku keeni ama yashixu baynu ku keeni shaxa wuu bakaylay yashuxu wa yashixu ey bakilaa beydkan ficiladiisu waxay ku cadfan ficilkii hore bitaqdiiri xarfi اlcadf ka lix iyo tobnaad washadati daaru daartii ayaa fogaatay shadat way fogaatay adaaru daartii shada markay bimacnaa bacuda tahay mar waxaynu ku keenaynaa tashudu marna waxaynu ku keenaynaa tashidu sheekheennu haddaba shada wuxuu faacil uga dhigay addaaru wuxuu iska ilaalinayaa shadada ayaa laba macno leh laba macno ayay shadadu leedahay ilaa saddex macnoba way yeelataa mar waxaa la yidhahdaa shada wuu fogaaday marna waxaa la yidhahdaa shada xadgudub buu sameeyey xadgudub ayuu sameeyey haddaba shada uu ku xadgudbayda taa lagama hadlayo shadada xadgudubkii teenan ma aha inaga shada uu fogaadayda un weeyaan shadati daaru daartii baa fogaatay hadday guriga uu fogaado uu ku dhowdheeraado waxaa la odhanaya shada tashudu iyo tashidu labadaa mudaaric tashudu iyo tashidu wa shadati daaru daartii baa fogaatay waa tashudu iyo tashidu nasa shayu shaygii ayaa qalalay nasa wuu qalalay shaygii waa qoyaankiisa iyo ruduubadiisuba markay tagto nasa shayu shaygii wuu qalalay nasa maxaynu nasadaana ku keeni laba weji inaan yanusu ku keeno oo ah iyo inaan yanisu ku keeno oo yafcilu ah xara waxaa kululaaday nahaarun waa kii sideed iyo tobnaad xara kululaaday nahaarun maalinkii xara nahaarun maalinkii wuu kululaaday waa xaradaasaan ujeednaa mar yaxuru baynu ku keeni marna yaxiru baynu ku keeni yaxuru wa yaxiru sideed iyo tobanka kelmadood ee sheekheennu uu sheegay culimo waa sideed iyo tobanka halkaa inoogu qoran sideed iyo tobankaa kelmadood buu sheekheenni hadda taabtay sideed iyo tobankiiba halkaasaynu kaga baxnay waxaa jira ilaa sideed ficil oo sheekhu uu ka aamusay sideeddaa ficilna ma ku darnaa oo iyaguna laba wejile sideedda ficilu sheekhu ka aamusay ma ku darnaa culimo waxa weeyi ka sagaal iyo tobnaad ilan sideed iyo toban baynu hayne ka sagaal iyo tobnaad waa shata shata shiin iyo tashadan waa maxay baynu nidhi shata shiin iyo shiin iyo tashadan waaa la dhaha shat amru ba la dha amarkiibaa kala tegey shat waaas waa shatiid sow maaha shatiid la wuu kala tegey shat idaa tafaraa ayaa loo isticmaalaa shat waa shat amru amarkiibaa kala tegey xabadda labaatanaad waa cazat اlibilu hashii ayaa saalaysay azat اlibilu eh, welibna cazad inta badan xadhaadhkana waa loo isticmaalaa geelu markuu xadhaadho cazat libilu hashiibaa xaartay cazat libilu cazad waa cayn iyo za shidan tada waan iskaga darsanaynaha caza wey caza wey cazat libilu ta koob iyo labaatanaad waa qara wuu qaboobaaday alla maalinku qaboobaa qara alyawmu qara alyawmu alla maalinku qabooba qara alyowm waa ta koob iyo labaatanaad baa qara ah ta labiyo labaatanaad waa aza aza alqidru azat alqidru aza uu reemay sow aziiz maydaan maqli jirin aziiz aziizu طaa'iraat diyaaradaha guuxooga sow lama yidhaah azat alqidru dherigiibaa guuxay markuu karayo weeyaan aza waa hamso iyo zashadan aza ka saddex iyo labaatanaad waa razad razad ayxiibaa dabada dhulka ku taagay waa sakad bay la macno tahay ti aan soo dhiganay ma garanaysa sakad ahayd sakad iyo razad waa isku macno tenani waa razad waa ra iyo za shadan ra iyo zaay razad razad ra iyo zaay ayaa razad razad ayxiibaa dabada dhulka ku taagay ta afar iyo labaatanaad waa asat inaaqatu hashii baa dheeg bixisay asat asat naaqatu hashii dheeg bay bixisay dheeg asat malaa dheega lama garanayo culimo ya ma kuris bay bixisay ma war kuriska ma aha dheegu kuriska uu ka duwan yahay dheegu kuriska uu ka hooseeyaa kuriskuna uu ka sareeya dheeguna uu ka hooseeya gaameelada ma garanaysin gaameelada ya waay waa waa cashridile dhinacyada dheegu waa kuriska hareertiisa gunta kuriska ayaa la yidhahdaa soo sax maaha waa kuriska guntiisa wey ha <laughs> sax wey waxaynu maraynaa halkee asati naaqatu ashi baa dheeg bixisay baynu nidhi waa asad waa saad ha waa hamsiya saad saadkaa shidan asad asad ka han iyo labaatanaad waa kaca uu daciifay ama wuu fulayoobay kaca waa kaaf iyo cayn shiday kaca uu daciifay ama wuu fulayoobay kaca uu daciifay ama wuu fulayoobay yakucu ama yakicu ka iyo labaatanaad waa khalla weyd buu noqday khalla waa kha iyo laam shidan khalla khalla weyd buu noqday khalla yakhulu iyo yakhilu khalla weyd buu noqday yakhulu iyo yakhilu waa kii khalla waa yakhulu iyo yakhilu lix iyo labaatankaa ayuu inoogu joogaayo lix iyo labaatankaasi waa lix iyo labaatankii aynu hadda aynu sheegaynay inuu sheekeenu eh, dulwajayn inooga dhigay sideed iyo tobanna kitaabkaa qoray sideeddaa aynu hadda dusha ka sheegnayna waynu ku darsanay sideeddan aan hadda dusha ka keenay waa sideedee sideedan hadda sheegayey ma xasuusantihiin yaa waa shata kelmaddaa caza aynu nidhi kutubta qaarkood carad bay qoraan carad halkaa cazad aynu nidhi soo ma arkaysiin kutubta qaarkood carad bay qoraan carad kolkaa maxamed ibnu cumar wuxuu ku taa kelmaddaa uu ka dhigayba carad ha la qaato buu yidhi carad oo cazada ha laga daayo manaahilkeennu cazad buu qorayaa haddaad eegtiin cazad soo ma qorayo laakiin maxamed ibnu cumar wuxuu leeyahy kelmaddaasi cazad maahee waa carad weeyaano midna ma sidato wax kale carad taciru wa tacuru saasaa la odhanaya ara ayuu ka kalena ahaa kolkaa cazad maxaynu ku macnayna ama carad carad maxaynu ku macnaynay ama cazad hashibaa xadhaadhay ama shubantay ama dee sidaa doontadh ama xaartay dheh qarana uu qaboobaaday baynu nidhi qara qabow buu noqday azza qidru dherigiibaa reemay baynu ama guuxay razat iljaraadaduna ayixibaa dabada dhulka ku taagay maxaa ku soo xigay ya asfadna hashibaa dheeg bixisay kacana wuu fulayoobay khallana wuu weydoobay saw intaa ma ahayn maxamed ibnu cumar gabay laba beyda buu ku tiriyey sideedan bal hadda labadaa beyd ila eega labadaa bayd bal hadda ila eega wuxuu yidhi wamilu sada biwajhayhi amaaniyatun wamilu sada biwajhayhi amaaniyatun wamilu sada biwajhayhi amaaniyatun waa shadrigii hore wamilu sada biwajhayhi amaaniyatun wamilu sada biwajhayhi amaaniyatun shadriga dambe carat washata carat washata waza lqidru xiina alaa waza lqidru xiina alaa carat washata waza lqidru xiina alaa carat washata waza lqidru xiina alaa carat washata waza lqidru xiina alaa carat washata waza alqidru xiina alaa beydka dambe qara nahaaru waasat naaqatun qara nahaaru waasat naaqatun qara nahaaru waasat naaqatun wakada qara nahaaru waasat naaqatun wakada qara nahaaru waasat naaqatun wakada qara nahaaru waasat naaqatu wakadaa raza ljaraadu raza ljaraadu wakaca khalla ay hazila raza ljaraadu waa shadrigii dambe raza ljaraadu wakaca khalla ay hazila raza ljaraadu wakaca khalla ay hazila labadan beyd haddaba aynu akhrino aanan macnayno raza ljaraadu wakaca khalla ay hazila ومثل ساند بوجهه ثمانية عرد وشانت وأز القدر حين غلا قر النهار وأسد ناقة وكذا رز الجراد وكع خل أي هزلا wamilu sad sad oo uu jeedsadaya waxa lamida biwajhayhi labadiisa weji waxa kula mida wamilu sada sado oo kale weeye biwajhayhi labadiisa weji ayuu kula mid yahay amaaniyatun sideed sideed baa sade lamida sadadii sideedu ka tegey baa jirta carad weeye hashiibaa xadhaadhay ama xaartay wa shata weeye shata arinkiibaa kala tegtegey wa azal qidru wey dherigiibaa karay xiina alaa markuu karayo qaro nahaaru maalinkiibaa qaboobaaday waasad naaqatun halbaa dheeg bixisay wakadaa kanoo kale weyi razaljaraaduna raza dabadu dhulka ku taagay aljaraadu ayixi wakaca wuu fulayoobayna waa la mid khalla wuu weydoobayna waa la mid ay hazila weyd buu noqday wa milu sad sad oo kale weeyi biwajhayhi labada weji ayuu kula mid yahay amaaniyatun sideed sideed ficil baa sida sad u shaqaynaya carad weeye hashiibaa xadhaadhay cazad buu manaahilkuna qoraya halkaasuu zaai ka dhigaya carad weeye hashiibaa xadhaadhay ama xaartay washato weeye arrinkiibaa kala tegtegey wa azal qidru wey dherigiibaa karay xiina halaa markuu karayo qara waxaa qaboobaaday annahaaru maalinkii wa asad waxaa dheeg bixisay naaqatun hal wakadaa kan waxaa lamida raza waxaa dabada dhulka ku taagay aljaraadu ayixii wa kaca fulay buu noqday khalla wuu weydoobay ay hazilaa wuu labiyo toddobaatankii kelmadood ee mudaacafka laazimka a ahaa bartaa ayaynu culima kaga baxnay ma ka sarfiga cashirka ugu adagi waa cashirkaa aan dhammaynay cashirkaa cashirka adagoo sarfiya oo ku soo mari ma jiro waayo qaacidaba maaha waa ereyo la sheegsheegayo la qaybayo oo la xifdiyayo weeye waxaynu u jeednaa markaa haddaba ardayow labiyo toddobaatankaa kelmadood macnahooga iyo isticmaalkooga sida biyaha aynu usoo qaybno halkaa ayuu cashirkeenni inoogu joogi doona shan minid baa inooga dhiman saacaddeenii sarfiga shantaa minid insha allahu tacaala dhowr qof baan ka dhegaysanaynaa gabaygii cashirka gabnadmigiisii hore dhowr qof ayaynu ka dhegaysani oo qoladii maalintii hore aan ka dhegaystay aan ahayn cabdulqaadir baan xaggan kicinaya cabdulqaadir haye wabata qadcan wanama wadmumana وأن اللام وصف شك أب وشك ويعلى شطح شرابه دخلا فكشقوا عليه جلدا لورش وجزقا شتوى فلاسه فللا ركض اللزم ركض اللزم فبئس هو النبي وكما الأهل وأسلمته فلا فسكت وإن سدأت وخرج jazaaka allaahu khayran cabdulqaadir iska fadhiiso sheekh yaasiin baa istaagaya noo soo macnee sheekh yaasiin cashirkaa wadmumana maca luzuumi fi mruur bihi adoo laaimaya maa tii wajl dami baad odhanay mrur bihi dhexdeeda dami sowmaaha halkaas dami maaha jaari majruurka malzuumku ku tacaluqaya mise udmumana jaari majruurka imrur bihi okay wajlana kolkaa waa inuu halkaa ku tacaluqaa oo kaa ku cadfanaadaa wajl dami mil milu jala waa ficilkii halkani jala waa ficilun jala wuu rartay walowlaa an kataba allaahu calayhim اljalaadaasi waa masderkii kolkaa halkan sheekhu ficilnimu hadda u sheegay jalaaadii masderka ma sheegin jala ficila jala yajlu wahuwa waa facalo muctalulaami bilwaawiya oo jalawa milu jala oo kale wey jala wuu rartay haye waaja maxaa tidhi biyiibaa sax ama biibaa joogay sax haye zama haye شيخ ياسين نعم زمة واي شيخ ياسين ma soo akriyin bay ka dhigantah cashirka waay zama zama cabdishakuur zama wuu san taagay sax jazaaka allah khayr haye roobkii baa shubay may ka yar maaha waana roobka weyn ma lagu degdegay haye all markaad marayso sheeheesinoo laba macno sii waa alla alla buu yidhi dhe ama waa alla wuu ifaydhe kolkaa lamcan wasarkantu waxay macnaynaysaa allada lamcan haddii la yidha waa ifid alla wuu ifay lamcan ifid haddaad sarkan qaadato ama sawtan qaadatona alla wuu sawdayey sawtan sawdayn haye may ha israacinin weligaa laba kelmadood laysma raaciyo alla lamcan inaynu israacino maa markaan macnaynayno alla wuu ifay lamcan ifid waa masderkii dee eh, la odhan jiray macnawiga jalosa qucuudan maan israacin jirnay so waxaan odhan jalasa qucuudan markaan macnaynayna maxaan odhan jirnay jalasa wuu fadhiistay qucuudan fadhiisi halkana alla alla ee wuu ifay lamcan ifid ama alla wuu sawdeeyey ama wuu dhawaaqay sarkan dhawaaqid ama sawtan kaa doonto ka dhig haye sheekh yaasiin ii joog jazaaka allah khayr waxaa halkan xagga dhinacaygan aan kicin doonaa insha allah sheikeena nacam sheekh aaf horara kumaha sheekh maxamed nacam ha istaag sheekh adaa inoo soo gebagabaynaya soo macne halkaa sheekh yaasiin ka kaxay ka bilaabay habed ka bilow habed welibna waa inaad tacalujisaa habed dabayshii baa dhabatay dami ereygaa damiya ha ka tegin waayo waa jaariya majruur jaariya majruur buu ku cadfan yaho halkay ku tacaluqayan waa in laga sii dhadhamiya habat dabayshii baa dhabatay dami haye sax a mal lagu bedelay eh, aydamara dam alla marca saaskiibaa dhintay maxaa tidhi haysraacinin baynu isku ogay sheekh alla eh, waxa weyaan lamcan waa saaskiibaa eh, ayaa dhintay ereygaa seefa xageed ka keentay sheekh halka nooguma ku soo daraysaa waxba ku soo darin waayo seefti waa dhadigoo hiya baa la yidhaha huwa lama yidhaaye allat baa la odhan lahaa hadduu ujeedee waa allah idhiska dhe wuu ifay undhe ka ifaya wuxuu dooni ha noqdo soo deeyay sax ضم شك وشك يا ضم أفضل وحوي مو في الكرو ضم شتى حرارة ضم أي عدا وعرة شق وودي ضم wuu dhibayaa waa mucaddi haddaad u dhibay tidhaaye ha wuu dhibtooday waa laazim markaa shaqa wuu dhibay odhan mayno shaqa wuu dhibtooday baynu odhan alla u galay ay u galay shukran in sha allah bartaa hainoogu joogo wa shukran jaziila iska akhriya in allah waa intii yaraydeen muraajacaysanayni